Mm-hmm. labada aad iswaafaqdeen ee wixii nabigu jeclaa adna aad jeclaatay ajar weyn oo lexaadlaad ku helaysaa waayo anas maalik wuxuu jeclaa baalka la ydhaahdo addubbaa ee laga cuno baalka inagu naqaano baalkan waxay dhahdaan baalkan la googooye ee kaasuu jeclaa maxaad ku jeclaatay baa la wuxuu uhi ayaan la cunayoo waxaan arkay isagoo raacraacayo dabagelaya maalinta arkay nebigoo jeceloo dabagelaya kolba mar soo qabanaya ayaanna jeclaaday waa darajo la gaadho wixii nebigu jecel yahay inaad adiguna jeclaato qaala xadaana siyaad ibnu ayuub albaqdaadi labada xadiis hore oo saxiix qaala sana abu tumayla can cabdimalik cabdilmu'min ibnu khaalid can cabdillaahi ibni burayda can ummihi hooyadii can ummi salamata qaalad waxay tidhi kaana waxa uu ahaa axabu hiyaabi marya ka loogu jecel yahay ilaa rasuulilaahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay ka loogu jecel yahay yalbasuhu inuu xidho alqamiisu buha qaala abu ciisa wuxuu yidhi hakada sida ayuu qaala ku wariyey ziyaad ibnu ayuub fi xadiiihi can cabdilaahi bni burayda can ummihi can ummi salama wahaakadaa sidaa ayuu rawa ku wariyey hayru waaxidin mid wax ka badan can abi tumayla milu riwaayati ziyaad ibni ayuub wa abu tumaylana yaziidu waa kordhinaya fi hada alxadiii can ummihi wa huwa asaxu xadiidkan wuxuu inoo soo kordhiyey uun laba qodob qodob waa xagga matniga oo waa maxay qamiiskan nebigu jecel yahay sala allahu calayhi wasalam maaha qamiis uu goglanayo waa miduu xidhanayo yalbasuhu uu xidhanaya miduu ku daahayana maaha marka yalbasuhu waxay soo kordhinaysaa qamiiska siduu odhanay marka waa xidhasho qadiyadda kale waa sanadka labadii xadiisayn soo aragna wuxuu ahaa cabdilaahi bnu burayda an ummi salama saasuu ahaa riwaayaddanna waxay leedahay maya cabdilaahi bnu burayda can ummihi cabdillahi bnu burayde hooyadii buu ka warinayaa hooyadiina waxay ka warinaysaa can ummi salama haddii sidaa la qaato waa waxa loo yaqaano almasiid fii mutasili alasaniid sanad marka horeba mutasil haddii midh lagu kordhiyo wax ma yeelaya waa maya waayo waxaa dhici karta inuu marka hore xadiiska ku wariyey isagoo dheer hooyadii buu ka wariyey hooyadiina umusalamay ka warinaysaa markii dambe wuxuu helayaa umusalamo lafteedii iyadii buu ka warinayaa sanadkii markaa caali buu noqonayaayo hooyadii wuu ka gudbayaa waayo waa garanayaan dhallinyarada mustalaxa taqaanaaye haddaad soo marto qof dheeraada oo sanadkaaga qof dheeraadu ku jiro naasil baa laydhaa wuu hoosaynaya xadiikaagu baynamaa haddaad weydaarato caali noqonayo oo qiimo yeelanayo marka ummihi inay soo dhex gashaay xadiiska waxba u dhimi mayso labada xaala midunbay noqonaysaa qaala alimaam abu ciisa xadaana cabdulahi bni moxamed bni alxajaaj qaala xadaana mucaadi bnu hishaam qaala xadaanii abi can budaylin yacni bni maysarata alcuqayli can shahr bni xawshabin can asma binti yaziid qaalat waxay tihi radi allahu canha kaana wuxuu ahaa kummu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam qamiiska rasuulka kumkiisu wuxuu ahaa kumku waa halkaa laga xidho ee badhankaynu kaga xidhna gacanta gacan bay inagu nidhaahnaa gacanta qamiisku wuxuu ahaa ila rusqi halkaa jalaqlayda ayuu taagnaa rusqigu waxa weeye labadaa lafood ee gacantu iska laabto ee inagu cumacumtan ama aynu jalaqlaydan idhaahno weeye xadiikani waa xadiis isagu daciif ah mawduucu daciif maaha laakiin sanadkaa daciifa ah. waayo ninka ku jira waa shahr ibnu xawshab waana daciif macruufun bidacfi saxaabiyadda laga warinaya waa asmaa bintu yaziid ibni sakan waa saxaabiyad aad u qiimo badan waxa uu xaqiijinayaa ibnu xajar jihaadkay ka qayb gashay maalintii yarmuug mar muslimiinta la soo yar caabiyey ayaa sagaal gaala ah ay ku dishay bicamuudi khibaa'iha teendhada tiirkiisii bay goosatay sagaal bay ku dishay kadibna kii tobnaad baa dilay waa shahiida waa asma binti yaziid ibnu sakan qadiyadda rusuqa iyo kumkuna waa qadiya sharciya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisu gacanta khamiisku xaggay joogtay axaadiistu waxay u badan tahay halkaa gacantu ka laabato ee la yidhaahdo rusuqa ama jalaqlayda ayay taagnayd xaggana umay durugsanayn oo gacanta barhka may urursanayn faraha iyo xagga horena umay dhacsanayn waxay leeyihiin culimmadu sidaa waxa loo yeelay waa ictidaalkii sunnada dhexdhexaadkaasa ah hadday gacantu dheeraatana uskag badan baad la geli shaqooyinkaad ku qaban lahaydna way kaa xanibi qofuun halafhalaflaad noqonoo waxba kuu socon maayaan waana isbaaloo waa israaf maradaa dheerigae dhaari wuxuunbay qaban layd haddii dib loo soo qaadana jidhkiibaa wax laga yaabaa dhaxantii iyo cadceediiba ku dhacaya markaa dhexdhexaad weeyaanoo intaa kafkae calaacasha ah unbaa bannaanaanaysa inta kalena maradii baa ku xidhnaanaysa qaala xadaana abu camaar alxusayn ibnu xuraysin qaala xadaana abu nucaym waa fadl ibnu dukayn qaala xadaana suhayb ibnu xarbin can curwata ibni cabdillahi bni qushayrin can mucaawiyata bni qura radia allahu canh can abiihi wuxuu ka wariyey qaala wuxuu idhi ataytu waan imi rasuulallaahi sala allahu aleh wasalam baan u imi fii rahdin fiidaasi bimacnaa maca maca rahdin koox baan la socday udkhuluu fii umamin oo kale wey fii rahdin ay maca rahdin koox baan la socday rahdina waxaa la yidhaahdaa waa ismu jamaco saddex ilaa toban wixii saddex ka bilowda ilaa toban baa rahdi la ydhaa min musaynata ree hebelah saxaabada ree hebel baanu ahayn iyo annagoo ree mushkilad kumay lahayn waayo qalbigaani qabyaalad kaga jirin markaa sheegsheegmadeeda mabay ka walaaci jirine way sheegi jireen inaguna afkiina waa ka dhowraynaa adinkii iyo uurkiina waa ka adeegsanaynaa waa qadyad qaldan wey marka afka laysuma diido min musayna dhowr ree hebelaanu ahayn linubaayicahu saanula baayactanno nabigaa lala heshiinaya waxaa lagula heshiinayaa ima alhijra wa ima aljihaad wa ima kilaahuma wa ina qamiisahu nabiga qamiiskiisuna lamulaqun uu furan yahay lamulaqu lizaar lamulaqu lasraar badhankaa furnaa badhankii qamiiska ayaa furnaa aw qaala wuxuu yidhi ziru qamiisihi badhanka qamiisku mutlaqun waa furanyey qaala wuxuu idhi fa adkhaltu waan geliyey yadii gacantaydaan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiska jeebkiisii baan geliyey famasistu waxaan taabtay alkhaatam masistu siinka hore in la kasriyo ayaa xoog badanoo fasiixa masastuna way soo aroortay fa masastu alkhaatama ay khaatama nubuwa xadiikani waa xadii saxiixa ah. saxaabadani koox bay ahaayeen waxay u yimaadeen inay nebiga la baayactamaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka muhimkiiu inoo sheegay waxa weeye nebigu inuu qamiis xidhnaa kow marka xadiiskii horuu la mid yahay qamiiskiisuna inuu badhanna lahaa iyana xadiiskaa inoo sheego badhanno uu leeyahay badhannaduna inay furnaayeen waa halkay culimmadu yidhaahdaan qofku markuu dadyow gaara la fadhiyo dadyow gaara oo asxaabtiisa ah arrimo muruu'ada ka mida ah, oo aan banaanka laga ogolayn ayaa dadka gaarkaa ah dhexdooda lagu ogolyahay nebigu markuu ummadda dhex fadhiyo badhankiisu ma furnaanayn laabtiisuna ma bannaanaanayn waayo ummaddii buu dhex fadhiyaa laakiin markuu dhowr saxaabi oo ardaydiisiiaa dhex fadhiyo badhanku waa isaga furnaan karaa waxaa lamida mida ah bawdadiis may bannaanaan jirin markuu bulshada dhex joogo laakiin gurigiisa isagoo jiifa ayaa waxaa soo garaacay abubakar waana saaxiibkii deetna mabuu maradiiba ma ceshanine waa iska daayay iska banaanaato haddana waxaa soo garaacay cumar bnu khadaab radia allahu canhu sidiisii buu ahaa waxba iskamuu bedelin cusmaan baa soo garaacay nebigu waa ishagaajiyey intaba waxaa eegaysay caaisha hadhow markay baxaan batay yaa rasuul allah abubakar baa soo garaacay famaa hashashta lahu walaa baalayd mabaad diyaargaroobin danna kamaad gelin cumar isna saasi markuu cusmaan soo garaacay maxaa isu beddeshay isuu yidhi alaa min rajulin tastaxyii minhu lmalaa'ika markaa adigoo qolkaaga iska joogaa ma afar saaxiiba wadatiin haddii badhammadu kuu furan yihiin abalkaneega sheekhnuu isku sheegaya laabtiisa waa bannaantay xayraamiinta noocoodiibuu badhanka furanaya way kala duwan tahay waxa gaar kuu ah hadda maaha macaasi aad qarsanayso tani macsiya maaha waa muru'a muru'aduna maxay la socotaa qofka iyo makaanadiisa waxa laga yaabo laga aqbalaya ardayga ayaan sheekhiisa laga aqbalay waxa laga aqbalayo ninka caadiga ah ayaan ka ganacsadaha iyo suldaanka iyo odayga aan laga aqbalayn oo afka la qabsanaya sawkii ninka weyn ahaa maaha maxaa dhacay kitaabaad jebisay ma laakiin waa qaacido guudoo ummaddu leeday oo iminka ninka odayga suldaanka ee halkaa maraya lowska ku tuura e dadku is wada eegayaan miyana hebel ahayn kitaab uu jabiyeyna ma jiro waa muruu'a la ydha muruu'a la marka nebigu badhannadu waa u furnaayeen ma midh baa u furnaa ma laba u furnaa muu sheegin wuxuu idhi ziru khamiisihi xilligaana badhammo badanba may jirin ka ugu badan laba badhanoo kale fog buu lahaa ama midh baabuu lahaan jiray ama laba aad buu kala fogaa gacantana uu geliyey marka qodobka muhimka inaa ogaataan jayb jaybka waxaa la ydhaha innagu sibaynu u naqaana luqa carabiyana jeebka sibaa u taqaana innagu jeeb waxaynu naqaanaa kaa wax lagu gurto ama halkaa lagu sameeyo ama dhinacana lagu sameeyo ama xagga dambe surwaalkaa looga sameeye jeebkaasaynu naqaana jeeb laakiin luqa carabiya uu ka ballaadhan waa meeshii bannaanba meeshii dilaacsanba waa jeeb luquntu waa jeeb gacantu waa jeeb hoosta hoose waa jeeb halkii dilaacsanba waa jeeb sida awgeed wuxuu leeyahay alimaamu suyuudi jeebka labaa la odhanaya mid dilaacsan oo hoosta ka xidhan waa kaynu dhaqaana innagu iyo mid dilaacsanoo gacanta la gelin karo waa kan uu sheegayo waa halka laabtee furan halka intuu ka geliyey ayaa dee waxaa ka muuqata inay ballaadhnayd fadxadu wuxuu gaahay dhabarkuu gaadhay qodob kaloo muhiimaa jira oo ah saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markay ilaashanayaan ee raadinayaan arrin diiniya nebigu waa u daynayey inuu gacanta maradiisa geliyo oo uu dhabarkii gaadho oo uu soo taabto wuu u daayey kulla waxa weeye si qalbigoodu ugu dego liyadmainna qalbi ila way maqleen khaatamu nubuwa jira haddii laga sheekeeyo uun khaatam baa jira khaatam baa jira inuu soo taabtaabaa ka dhow marka xadiidkanina saasuu sheegayaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam badhanna wuu lahaa badhankuna waa u furnaa gacantana waa geliyey waa uu soo taabtay qaala xadaana cabd bnu xumayd waa imaamkii weynaa musnadka lahaa qaala xadaana muxamed bnu fadl waa xaafidkii qaala xadaana xamaad bnu salmta bnu dinaar can xabiib ibnu shahiid albasri waxaa la ydhahdaa ashahiid abushahiid xabiib ibnu shahiid aabihii shahiid buu ahaa laakiin isagu shahiid ma ahayn can alxasan ibnu abilxasan albasri can anas bn malik radi allahu canhu ana nabiya sal allahu aley waslm nabiga ilaahay kharaja waa soo baxay walxaal buu soo baxay huwa isagu muttaki'un uu cuskan yahay oo taageeran yahay calaa usaamata bni zayd calayhi wuxuu xidhnaa nebigu hawbun maro qidriyun qidriya qad tawashaxa bihi uu tawashax ku sameeyeyoo fasallaa bihim waa tukiyey thawbin calayhi thawbun qidriyun atawakul waxa weeye waa markaad qofka qabsatee caadi aana socon karayn garabkaad qabsanaysaa ka kalena garabkaa qabsanaysaa dabeetana aayarbaad cagaha dhulka saaraysaa marmarna qofku cagahaba ma saari karo waa la soo jiidaya awbun qiriyun athawb lqiri labaa lagu macneeya maro yamanta lagu samayn jiray oo qaaliya oo aad u qiimo badan oo liidliidima leh ayaa la ydhaha thawbun qiriyun waxaa kale culimmadu leeyihiin buruudun min baladin min qibali lbaxrayni yusama qitr kaa dambaanaad moodaa inuu xoogan yahayoo qidriyun waxay idhaahdeen waa maro lagu sameeyo dhulka iyo baxrayn baled baxrayn ka mid ah oo qitr la ydhaa qitr waa qadartan wey waayo beriga baxrayn bay ka mid ahayd waxaan qaybqaybsamayee midhmidhka ah maaha marka macnaha dambaa xoogan awbun qadriyun ay mansuubun ilaa qadar halkaasaa lagu sameeyey qad tawashaxa bihi tawasux buu sameeyey tawashuxu waa maxay saddex macne ayay culimmadu ugu kala tegeen macnaha ugu daciifsan baan ku horaynayaa tawashuxu waxa weeye in go'ii garabkan bidix la saaro dhinaciisa midigna kilinkilada midig laga soo saaro dabeetana garabka bidix la isugu geeyo garabkaagii midignaa u bannaanaado idibaac inuu qofku garabka bidix ayuu saaraya horta go'a qaybtiisii qaybtii midigna muxuu samaynayaa kilikilada midig buu hoos marinaya kadibna wuxuu isugu geynayaa garabka bidix marka inagu soomaaliga maxaanu ka odhanayna yjeeniaar wuu jeeniaarta kaasi waa jeeniqaarka waa macnaha ugu daciifsan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam jeeniqaar in lagu tukado wuu nahiyey jeeniqaarka waxaa la ogol yahay marka la xajayo ama la cumraysanayo quduumka koobaad ee la tegayo garabka in la banneeyo xigmad gaaray lahayd macnaha ku xigaa waxa weeye in garbaha la saarto go'iba labada garab marada xidhan maysid maro kalead xidhantay laakiin garbahaad ka laalaadinaysa hadduu koor yahay hadduu go' yahay labada garab baa laga laalaadinaya atawashuxsana waa laydhaa nooca saddexaad waxa weeye in garbaha inta hoosta laga maryo labada kalikelood luqunta la weydaariyo oo halkaas sare laga xidho qaydka yar si carruurta loogu xidhi jiray marada dhabarkaa laga soo marinaya dhinac waxaa la marinayaa garabka bidix dhinacna garabka midig qadaadkaa laga xidhayaa saddexdaa macnaba tawashux waa lagu macneeya macnaha ugu xoogan waxa weeye nebigu dushuu iska saaray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi way laalaaday wuu laalaaday thawbku fa sallaa bihim waa tukiyey waxa weeye wa aakhiru salaatin salla nabiyu sal allahu aleh wasalam biasxaabih subax bay ahayd nebigu wuxuu udhi ii dhiga dacuu lii maa'an fi lmikhdab dhigo deeta waxa loo dhigay ceel ayaa toddoba wadaamood laga soo daray waa lagu shubay deetana wuxuu dareemay waxoogay wanaaga uu yar awood buu dareemay kadib uu soo hinqaday soo qabtay cali bni abi aalib iyo usamat ibnu zayd garbahay soo qabteen sidii buu ku yimi abubakar oo tukinaya abubakar dib buu u yarbaxay joog buu ku yidhi uu dhinac fadhiista markaa nebiguna uu tukinayey abubakarna nebiguu ku dayanayey dadkuna waxay ku dayanayeen abubakar waa salaaddii ugu dambaysay ee nebigu tukiyo marada ayuu xidhnaa waaya qad tawashaxa bihi qaala cabdibni xumayd wuxuu yidhi qaala muxamed ibn fadl baa yidhi sa'alanii waxa weydiiyey yaxya bnu mucayn can hada alxadiii xadiikan uu weydiiyey wala maa jalasa ilaya markii koobaadee cashar uu soo fadhiisto maalintii koobaad ee uu cashar iga dalbado xadiikan uu weydiiyey faqultu waxaan ku idhi anoo u ahriyaya xadaanaa xamaad ibnu salm faqaala wuxuu ihi yaxya bnu mucayn low kaana min kitaabi low kaana hadduu ahaan la qiraa'atuka qiraa'adaadu min kitaabika haddaad liukhrija kitaabi saan kitaabka u soo saaro faqabada waa qabtay calaa thawbi maradiibuu haddana qabto wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi amlilhu calaya amlilhu ii yeedhi calaya horta fa innii anigu akhaafu waxaan ka baqanayaa allaa alqaaka inaan kulaba kulmi waaye inaad saaba ku dhimataan ka baqanayaa horta bal ii yeedhi fa amlaytu calayhi waanu yeedhiyey uma akhrajtu waan soo saaray kitaabii fa qara'tu calayhi markaasaan ku akhriyey intaa muxuu raacinaya wuxuu ina barayaa culamaa ulxadiid maxay makaanadii iyo darajadan ku gaadheen waxay ku gaadheen dadaalka noocana ah yaxya ibnu maciin waa raggii diinta ilaahay xadiiska gaar ahaan dadaalka kheyracaadigaa ku bixiyey yaxya ibnu maciin rixluu soo galay wuxuu u yimi maxamed ibnu fadl ayuu u yimi deeta wuxuu ku yidhi xadiiskii nebiga salaadii ugu dambaysuu tukiyo ayaan kaa doonaya xadiikee lagu xifdisanyahe xadaanaa xamaad buu yidhi wuxuuhi aa waxaan jeclaan lahaa kitaabka inaad ka ahrido cilmu xadiiska waxaa lagu yaqaanaa sheekhu isagoo xifdisan hadduu kitaabka ka ahriyo laba isugu tegey xifdigiisii iyo kitaabkii qaladkaa yaraanaya wuu jeclaado wuxuusi kitaabkaba u doon siduu jecel yaha u yaal haddana wuu qabta wuxuuhi may biloo dhimataaba biloo intaad guriga ku maqan tahay aad geeriyootaa un xadiiskiina waayaa horta marka hore yeedhi markaan kaa reebo haddana kitaab guriga gal haddana soo qaad kitaabkii oo haddana mar labaad igu akhri dadaalka noocaa ah ayay ku gaadheen darajadaa ilaahayna diintii ku xifdiyay qur-aankana allah xifdiyey sunnadana ilaahay culimuu u diray oo u darbay oo u diyaariyey siduu u ilaalin lahaa qaala xadaanaa suwayd ibnu nasrin waa suwayd ibnu nasr albasri raximah اllahu tacaala qaala xadaana cabdulahi bn mubaarak can saciid ibni yaasin aljurayri wayna soo maray saciid aljurayri can abi nadra isna waayna soo maray can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa ida stajadda hadduu cusboonaysiisto sawban maro cusubi hadday soo gasho istajadda ay wajada aljadiid mare cusub aduu helo sammaahu waa u bixinayay bismihi magaciisuu ku magacaabayay cimaamatan ka bedel sammaahu cimaamatan bu buu u bixinayay aw qamiisan ama qamiis buu u bixinayay aw ridaan ama go uma yaquulu wuxuu odhan jiray allaahuma allahayow laka alxamdu ammaan adaa leh kamaa kasawtaniihi sidaad maradan ii huwisay asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu marada khayrkeedaan ku weydiisanaya wa khayra maa sunica lahu wixii loo sameeyey khayrkii baan ku weydiistay wa acuudu bika waxaan kaa magangalay min sharii sharkiisa wa shari maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey sharkiisaan ilaahayow kaa magangelayaa halkan waxaa laynagu barayaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadii mare cusubi soo gasho inuu soo iibsado iyo in hadiyad loogu keeno iyo siday doonta ha noqotee haddii mare cusuba soo gasho ducadan u akhriyi jiray weliba ducada wuxuu ka horraysiin jiray inuu magacaabo samaahu bismihi magaciisuu bixinaya hadihi alcimaama hada athawba hada alqamiisa hada asurwaala kolba wixii la odhan karo ayuu odhanayaa xataa kabihii baa soo gelaya hada anacl markaasaa wuxuu odhan jira allahuma allahayow laka alxamdu laka waa garanaysaa haddii jaariya majruurka la soo qadimo xasri buu faa'iidaynaya markaa ammaan keligaabaa iska leh kamaa kasawtaniihi sidaad aniga adigu shaygan ii huwisay ee aad ii siisay asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu khayrku asalu leeyi waa khayrkee marada markii ilaahay abuurayay ee ay dunta tahay ee sidee tahay khayr bay leedahay marka laysu geegeeyana khayr kale yeelanaysa laysku talo ee duntii laysku tidco khayr kale yeelanaysaayo waa khayr gaara oo maradu gaar u leedahay markay dhudda tahay isugeyntana khayr bay ku yeelanaysaa wa acuud bika waxaan kaa meengelayaa min sharihi sharkiisa oo sharku yeelan karaa waa maxay dee waa maradan inay kibir iyo wax ku geliso fasahaad inay ku geliso ee cibaadada inay kaa mashquuliso sidii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalin baa waxaa u keenay ninbaa wuxuu soo hadiyeeyey xullad liidliidima leh salaad buu ku galay quruxdeedii buu ka dhammaanba waayo salaaddii waa ka yar mashquulay markuu salaadii ka baxay ayuu laalaabay intuu bixiyey wuxuu idhi qaada oo u geeya abujaham waxaana ii keentaan ambinjaaniyadiisii alambinjaaniya waa xariirta adagee qallafsan iga soo qaada buuri oo rasuul allah maxaad u bixinaysaa wuxuu ihi waxay mashquuliyey khuduudiisi iyo xararkiisi iyo liidliidimada ayaabaan ku mashquulay marka sharka waxa ugu yar inaad salaada kaga mashquusho wa shari maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey sharkiis axaadiistu waxay intaa ku dartay tanoo keliya maaha xadiiska ibnu xibbaan warinaya xaakim wuxuu ilaahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh leeyi man labisa thawban jadiidan faqaala alxamdu lilahi aladii kasanii ma uwaarii bihi cawratii waatajamalu bihi fi xayaatii uma camida ila thawb aladii ahlaqa fatasadaqa bihi kana fi xifdi illahi wa fi kanaf illahi wa fi satri illahi xayan wamayitan balducadan cajiibkaayeg ninka mara soo gasho ee idhahda ilaahay oo adaa mahadle i siiyey waxaan cawrada ku qariyo noloshana isku qurxiyo deetana maradii hore ee qadiimiga ahaydna sadaqadaysta oo bixiya ilaahay baa ilaaliya oo ilaahay baa astura oo haduu nool iyo hadduu dhintaba ilahay baa asturaya qofka sidaa yeela imaam axmed wuxuu warinayaa inuu qofku odhanayo alxamdu lilahi aladii kasaanii hada sawba warasaqaniihi min hayri xawli mini walaa quwa ducadaa kala ka ahriyaana dembigiisa waa la dhaafaa intaasu waxa weeye qofka isagu marada soo ibsaday adigu haddaad tahay kii arkayay qofka marada iibsadayna ilbis jadiidan wacish xamiidan wamut shahiidan ducadaasaa kula gudboon ilbis jadiidan wax cusub mar walba xidho oo xagga ilaahay maryo wacan ka hel wacish xamiidan adoo sharaf lana wa wamut shahiidan diintana u dhimo ama duca labaad baa jirto oo tublii wayukhlifu allahu tacaala tubli waa dhammayn wayukhlif allahu tacaala ilahayna waa kuu soo bedeli taas waa cimro dheerar markuu ladhaa ah, marada maanta cusub tubli waad dhammayn doontaa goormay maradu kaa dhammaanaysaa dadka qaar baa laga yaabaa inay maryo badan haystaan oo soddon sano iyo labaatan sano iyo shan labaatan sano odayada qaarkiina wuxuu ka odhan karaaba marada konton sanaan hayey markaa goortay dhammaanaysaa tubli aduu dhammaan mayside iyadaa dhammaan wey wayukhlifu allaahu ilaahayna qaar kaleu kuugu soo bedeli macnaheedu inagu soomaali baynu nahay miyi baynu ku dambaynay qofku hadduu mare cusub soo xidha iyo hadduu soo xirtay iyo haddii almsl axamed hawluhu cusub yihiin waxba ma nidhaahno isku aamusannaha laakiin carabtu way ka duwan yihin qofku hadduu soo xiirto naciiman baa la naciiman isna wuxu ancam allahu calayk hadduu mare cusub soo xidho waxaad moodaysaa inay kuwaardiyeynayaanba maalintaad mare soo xidhato naciiman ancam allah calayk ha jadiid maa sha allah laakiin inaga soomaalida hadduu doono dhoon baaba kuu dilaacday waa baryahood qarashaysante laga yaaba inuu kuu duxeeyo waabay adkaanaysaa laakiin waxay ku fiican tahay xataa xogogaalnimaday tilmaamaysaa qofki inuu xogogaal yahay oo maradaada hore qadiimigaa iyo ta kala garan karayo dee ducana way soo gelaysaa qorqodannimo noqon mayso waxa weeyaan eh, noqon mayso eh, qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala ambana cabduraaq qaala ambana sufyaan cabdiaq bnu imaam sancaani ambana sufyaan ibnu saciid ibnu masruuqin thawri can cawn bni abi juxayfa can abiihi abi juxayfa radi allahu canhu qaala wuxuu ihi ra'aytu nabiya nebigaan arkay walxaal baan arkay calayhi dushiisa ay tahay xullatun isku joog xamraa'u oo casaana kaanii waxaad moodaa anduru inaan eegayo ilaa bariiqi dhalaalka cafwan waxbaan ka booday baaraka allah fiikum qaala xadaana hishaam ibnu yunusin kuufi qaala xadaana alqasim ibnu malik almusani can iljurayriyi can abi nadra can abi saciidin alkhudri can inabiy sal ly slam naxwahu naxwahu inagii soo marnay waa xadiisay isku macno yihiin lakiin isku alfaad maaha qaala xadaana maxamed ibnu bashaar qaala anba'ana muxamed mucaad ibnu hishaam qaala xadaanii abi waa hishaam can قتادة ibnu dacaamata sadusi عن anas maalik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa axabu hiyaabi maryaha ka ugu jecel yahay ilaa rasuuli lahi sal ly slam yalbasuhu inuu xidho alxibara marada ladha xibarada alxibara waa maxay xibaradu waxa weeye waa maro go' weyn oo yaman lagu sameeyo oo liidliidimale waa go' weyn oo waasica oo qofku hoosta iyo korkaba ku xidhan karo waa go'weyn ilaa uu liidliidima yeeshana xibara lama idhaa hadduu saafi yahay maa fii xibara laakiin waa inuu yahay mid liidliidima leh nebigu wuxuu jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu xidho alxibara isma diidayaan isagiiyo xadiiskii umu salama waayo umu salama waxay ka warantay wixii tolan waxa tolan wuxuu ugu jeclaa qamiiska xadiiskanna muxuu ka warramayaa kuwa aan tollaynna muxuu ku jeceliyey alxibara waa go'a weyn ee liidliidimah leh xadii saxiixana weeye qaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan qaala anba'ana cabdurasaaq anba'ana sufyaan an cawni abi juxayfa can abihi qaala wuxu ra'aytu waan arkay annabiya sala allahu caleyh wasalam baan arkay walxaal calayhi korkiisa uu yahay xullatun isku joog xamraa'u oo casaan kaanii waxaad moodaa anduru inaan eegayo ilaa bariiqi dhalaalka saaqayhi labadiisa dhudhun qaala sufyaan wuxuu yidhi uraahaa waxaan u haystaa xibaratan xullada lafteeda xibaratan mid liidiidima leh taa uu ka sheekaynayo abi juxayfa waxaan u haystaa oon aaminsanahay inay tahay xibara xibarada waa inagii sheegnay waa marada noocaasa ee liidliidimaha leh laakiin xadiiskan wuxuu ka warramayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo xidhan isku joog casaana waa inagii ka soo warranay casaanka iyo axkaamtiisa laakiin qodobka muhimka ah waxa weeye kaanii waxaad moodaa anduru inaan isha ku hayo ilaa bariiqi dhalaalka saaqayhi labadiisa dhudhun halkan waxaa laynoogu sheegayaa qaabkii nebigu u labisan jiray calayhi salaatu wasalaam maradiisa gaar ahaan guntigu halka uu gaadhsiisnaa guntiga muminku asalba meel buu leeyahy wuxuu nabiga laga wariyay alayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa wuxuu idhi israt lmumini ila ansaafi saaqayhi muminka maradiisu waa kubka kala barhkiis halkaas waa sala ama surwaal ha noqdo ama qamiis ha noqdo waa kubka bartankiisa walaysa calayhi xarajun fi ma baynahu wa bayna alkacbayn halkaa kubka bartankiisa iyo kuraanta inta ka dhexlana dhibaato male intuu doonaha ka gaarsiiyo xor buu yahay hoos buu u marin karaa wuu dheerayn karaa laakiin kuraantu maanu gaadhsiin karin famaa fadala min dalika fa fi naar kuraanta wixii hoos ka maraana waa naar ogow marka marada muuminku meel bay leedahay saddexdaa darajo weeye waa meel sunno ah iyo meel mubaaxa ah, iyo inta kaloo xaaraana mar kale nebigu wuxuu ku daray calayhi salaatu wasalaam laa yanduru allahu ila rajulin yajuru thawbahu khuyalaa laa yandur allah ilaahay ma eego ilaa rajulin yajuru thawbahu khuyalaa marka inaynu dhayalsanno oo iyo macawiisteenna iyo qamiiskeennuba dhulka hayraafo amaba laygu faanoodha anoo shullaha dhigayoo xaragoonayo oo hayruufayo oo hee waxa weeye hayruufka iyo dhulka la jiidayo dumarka iska leh xadiidkaa nebigu markuu mariyey man jara thawbahu khuyalaa ayaa umu salama farta taagta waxay tihi ya rasuul allah maada nasnacu bimuruutina maxaanu ka yeelnaa xaynkayagii haddaan dumarnay markaasuu yidhi yurkiina shibran taakaa laydii ogoliyey halkaa kubka ragga halka uu joogto ka bilow taakaa lagaaga ogoliyey markaasay tihi idan tankashifu baa muuqanaya rasuul allah jui idan yurkina diraacan dhudhun dhudhunka halkuu ka bilaabmaya halkii ragga loogu joojiyey kala barhka dhudhun ka qaad deetana waa inay gabadha maradeedu ay daba socoto goor xijaabkii noocaha ah ugu dambeeyey sharbaadeyr baa lagu bedelay gabadha wuxuu u joogaa halkii ragga sharabaad ba iska xidhanto lugtay sidaa u tuuraysa waxa weeyaan harci maaha sharci maaha marada dumarku waa inay cagaha hoos u dhaafto weliba waxay tii rasuul allah haddaanu soo marna ka warran meel wuxuu wuxuuhi meesha ka dambaysa ee daahirka ah ayaa daahirinaysa laakiin raggu haddaad lugta jiiddo horta kow dee maradii way kaa boorhoobi waanay kaa wasakoobi wax daahirinayaan ma jirto waayo alrukhas laa tunaadu bilmacaasi rukhsaduhu macaasida kuma xidhna nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu arrintaa ugu adkaa wuxuu idhi inama alisbaalu fi lisaari wlamiisi wlcimaam saddexbaa iswaalku galaa guntiga waa galaa qamiiskana uu galaayo halkan gacmuhu galaa haddaan gacmaha dheereeyon ilaa halkaa wado ama gacmaha weyneeyo oo dee waxartu geli karayso waxartu sida waxaan ku arkay qolada suudaanta iyo halka hadduu waxar ku xaraysto hee cid ogaanaysaay walow la yidhi iyaga qabowgay uga dan leeyihinoo meel kulul bay joogaan laakiin haddana weynaynta kheyre caadigaah oo waxaan aad ula yaabi jiruun culimmadu markay idhaahdaan kutubta waxaan ku qaadan jirnay kumka han kitaabu sheekhu sitaa kumkuu gelinaya kumka adu muxuu qaadaya waa kaas gelinaya waa baalkaa ballaadhan deetana halkan uu gelinaya gacantu musaa qabsanaya maraday ugu dhex jiraan ballaadhinta la ballaadhinaya waa isbaal cimaamadda qudheedu intaa yare dhabarka ka dhacaysa mooyaane dee inay barjablaha gaadho dhulka hayraafto ilaa iyo ay soo socoto iyada qudheedaa isbaala albani raxmatulahi tacaala calayhi kitaabkiisa jilbaab lmara almuslima wuxuu ku daray garhkuna hadduu dheeraado xadka dhaafo isbaal buu noqonaya buuri dhabaha ku sheego wuxuu yidhi niman bakistaan aan arkoo kiish ku xidha buui kiish karkii markuu weynaado xadka ka baxay kiish buu ku xidhaa deet halkaasoo kaga xidhaa buuri albani baan arkay wax isbaal ku daray garhkana marka waa laga yaaba hadduu xadka ka baxo qudhiisu inu isbaal intaa markaynu ka gudubno rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu nahiyi jiray marada la jiidaayo maalin waxaa la sheegay waxaa warinaya imaam axmed nin socduu ka daba cararay wuu gaadhay wuxuuhi yaa haada irfac isaarak marada kor u qaad ilaahay ka baqo deete wuxuuhi yaa rasuul allah innii axnaf waxaan ahay axnaf waxa weeye qofkan dalbaha leh tastaku rukbataaya jilbahaygaa isku dhacayooo waxaan iska ilaalinaya marada suu yidhi ina khalq allaahi xasan abuurka ilaahay wuu saxan yihi qallooc maleh saan kuudhiyaan taasay nebiga ka barteen calayhi salaatu wasalaam oo way nahyi jireen cumar ibnu isagoo ku yaallaan afar tooriyood oo geeri ku jira ayaa dadku imanaya imanayaan waa loo tacsiyeynayaa waa niyaddaa loo dhisaya wiil dhallinyaro ah ayaa hadal qurux badan ku yidhi cumarow xilligaad islaamtay fadxi baad ahayd markii dambena nasri baad ahayd markii dambena kanaad ahayd wilaayadaaduna cadli bay ahayd masaasaa ahaa oo maadaa i markhaati furaya akhiro anaa ku markhaati furaya markuu dhaqaaqu musaaw eegay mise inankuga shulluhu jiidaya soo celiya buuri wuxuu uhi ya haada fa innahu anqaa lihawbik wa atqaa lirabbik marada kor u qaado maradana saasaa u nadaafad badan alla kacabsigana saasaa u wacaneh marka halkaa nebigu geeyey baa ugu fiican kubka bartankii haddaanad geyn karayna waxoogay sii daa haddaanad geyn karayna kuraantu ku jooji bartaa wixii kuraanta ka hooseeya waxa weeye waa dembi ma khuyalaabaa loo shardiyaya mise loo shardiyi maayo madhabu shaaficiya wuu isku xambaaraya xadiiska mudlaqa ah ee odhanaya man jara thawba khuyalaa muqayadkaa dheh wuxuu ku xambaaraya xadiidka mulaqa ee odhanaya maa asfala min alkacbayni min alisaari fa fi naar mulaq iyo muqayadkana hadday xukunka wadaagaan waa laysku xambaaraa xukunkay wadaagayaanna waa waciidka marka in laysku xambaaro weeyaanoo qofka khuyalaa u sii daayey dembigaa wuu ku dhacaya qaala alimaam abu ciisa xadaana cali bnu khashram qaala xadaana ciisa bnu yunus can israa'iil can abi isxaaqin asabiici can ilbara ibni caazibin qaal maa ra'aytu maan arag axadan axad ma arag oo min annaasi dadka ka mid ah axsana ka qurux badan fii xullatin isku joog xidhan xamraa casaana min rasuuli lahi sal l slam in kaanat intaasoo mukhafafa min ahaqiila inahu kaanad waxay hayd jumatuhu jumadiisu waxay hayd la tadribu mid ku dhacaysa qariiban min mankibayhi labada garab jumada waynagii timihiisu waxay ku dhacayeen labada gara meel ku dhow marka xadiikan bara ibnu caasi waa xadii saxiixa wuxuu ka warramaya nebigu inuu xidhnaa xullatan xamraa wuxuu ka warramayaa timihii horeen usoo marnay qaala imaam abu ciisa xadaana maxamed bn bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan bn mahdi qaala xadaana cubaydullaahi ibnu iyaad can abihi iyaad can abi rimsa qaala wuxuu uhi ra'aytu waan arkay annabiya sal allahu aleh wasalam baan alayhi uu xidhan yahay burdaani laba go akhdaraani oo labaduba cagaar ah labada burdi haddaad maqasho burdaan waa go'a hoose inagu macawiistan idhaahnae guntigan idhaahno iyo go'a kor laga hilaabanayo ma mukhadad baa oo liidiidmay leedahay se mukhadad maaha qaamuusku wuxuu sheegayaa inuu mukhadad yahay culimmada sharaxuna waxay leeyihin mukhadad maaha waayo hadduu mukhadad noqduu lanlan yeesho wuxuu noqonayaa xibara markaa taqaamuuska qaadan mayne shuraaxu lxadiid halkay u badan yihiin baynu qaadan doonaa markaa nebigu wuxuu xidhnaa waa laba go oo midna gunti u ah midna go'i sare u ah ahdaraane oo cagaar ah qaala xadaanaa cabdi bni xumaydin qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim waa cafaan ibnu muslim waa iqa kharaja lahu it waa shaykhu it qaala xadaanaa cabdullahi bnu xasaan alcambari can jaddatayhi duxayba wa culayba labadiisa ayeeyuu ka warinaya waa duxayba iyo culayba can qaylata binti mahrama qaalat waxay tihi ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu caleyh wasalam walxaal nabigu calayhi korkiisa uu xidhnaa asmaalun hun laba go'oo huna mulayatayni oo aan laysku sacfaraan bay lahaayeen waqad nafadtuhu anaaba tumay saasaan u tumay boodhkan ka tumay bay tii waa xadii daciif ah ciladiisuna waa cabdlahi bnu xasan ambari cabdulahi bnu xasaan alcambari nebigu inuu xidhan jiray marahuna oo mar walba maro cusub aanu doonan jirin mar qiimo jilicsanna uu doonan jiray marmarna mid qaaliya xidhan jiray intuba sugan yihin wuxuu taqaaliga u xidhanaya libayaan iljawaas wuxuu kuu caddaynayaa mara qaaliga inay xidhan karto oy bannaan tahay oo ilaahay nimcadiisa cid kuu diidi kartaay aanay jirin laakiin wuxuu u badnaa mara aan qaali ahayn oon aad u qaali ahayn waayo tawaaduca iyo zuhdiga iyo adduunka saahidka ayuu macali noogu ahaa markaa nebigu wuxuu xidhnaa asmaal asmaasha waxaa la yidhaahdaa marada muddada dheer laga shaqeeye la maydhay ee aadka looga shaqeeyey ee khalia ah hunka ah wey mara dildilaacdo oo la karo macno labaad bay noqotaa tani weli may gaadhin xilli la karo laakiin dee maydhigii ka muuqdo way baaliyowda mulayatayni mulaya waxaa la ydhahdaa labada mare in laysku tolin waa qab keliya hal qab weeye marka waa laba maro oo mid walbaaba qab keliya ah waayo marka laysku tolo way cuslaataa cuf bay yeelataayo dhaxan bay kaa celin kartaayo miisaan bay yeelataa tan laakiin waa kafiif waa mulayatayn waqad nafat biacfaraana acfaraanka nabigu calayhi salaau wasalaam muu marsanin oo wuu nahyi jiray mara sacfaraan leh wuxuu odhan jiray sacfaraanka dumarkaa leh waayo sacfaraanku wuxuu ahaa khaluuq wuxuu ahaa udug dumarku madabkana way ku bedeli jireen udgoonna wuu samayn jiray saa awgeed maruu ku arkay nin saxaabiya oo laba maro xidhan cabdillahi bni camr bni caas wuu canaantay wuxuu baa kuu soo hooyadaba kusoo idhay weli caruur baata wey deeta uu noqdo uu soo bedelay maracaadii u xidhay sacfaraankanay aragtay waa in reerkiisa ka gaadhay oo guriga marka la wada joogo waxaa laga yaabaa in sacfaraankii iyo xinnihii iyo wax yaroo ka midii uu marada maro marka in yaroo martay mooyaane wuxuu nebigu mariyey maaha si laysu waafajiyo axaadiista diidday sacfaraanka innaga sacfaraanka inaan magaalada yaallaa udug maaha waa nabaad caadiya ah, wax uduga ma oo marna dee midaba laga dhiga mar waxbaa lagu sibaaqi jiray cunooyinka qaar lagu daro waan arkay isagu ma laha wax midabamalaha ura uduga ma laha qisaduna waa sida nabiguna calayhi salaatu wasalaam gabadhan marka u timi qayla binti mahrama way kurbatay aad baa u kurbatay nabiguna haybad buu lahaa deetana wuxuu hi miskiina oo miyaad sharaysayba miyaad baqatay alayki sakiinatu ya miskiina buu alayki sakiinatu ya miskiina marka ma magaceeda miskiina la jiray ma bay u ahayd mise maskanada uu ka arkay unbuu tilmaamay kullun qiila wa fi lxadiisi qisatu awiila qisaduu sheegaya waa intaan idiin sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo keenay inay jaraysay deetee nebigu dejiyey calayhi salaatu wasalaam waqad nafatuna waxa weeye nebigu halkuu ayaa boodh ka soo raacay deetana iyadaa ka tuntay way ka jaftay qaala xadaana qutaybat bnu saciidin qaala xadaana bishr mufadl can cabdillahi bni cumaan bni khuhaymin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala waxau yihi qaala rasul lahi sal slam rasuulka ilaahay wuxuu yihi calaykum laazima bilbayaadi maryaha cad laazima oo min aiyaabi marya ah calaykum laazima bilbayaadi caddaanka oo min aiyaabi maryaha ah minta bayaaniye ka dhig liyalbashaa ha xidhaan laamku waa laamu amar liyalbashaa ha xidhaan axyaa'ukum intiinna nooli wa kafinuu fiiha ku kanfa mawtaakum intiinna dhimatay fa innahaa marada cadi min khayri iyaabikum maryihiinna kuwa ugu fiican weeyaane sidaa yela xadiikani wuxuu nabigu leey alayh salaau wasalaam wuxuuna amrayaa in la xidho maryaxa cadcad waa amru istixbaab amru wujuub ma wa sunne wuxuu wuxuuna amrayo kale inta nooli ha xidhato kuwa dhintayna ha lagu kanfo labaduba waa sunne saasaa wacan qofka maytidee dhinta caddaan lagu kanfaa in weliba kuwa maaragtay maro wanaagsan oo qiimo badan in lagu kanfaa fiican marada barooga ah iyo talla maydhay fiican labadaba waa la yidhi culimmadu waxay u badan marada la maydhay fiican ta ah, dadka noole ha xidhaan abubakar oo kale wuxuu ku yidhi inankiisa intuu yeedhay buu yidhi tanna waan kuu hayaa tanna waan kuu hayaa wuxuu yidhi ta nadiifta ta cusub idinkaa xaqu leh anigu waxaygu waaba in yar dhowaan baa layga siibaya dhowaan baa e, dirxiga iyo casharaadku bay iga siibayaan war wuxuba waa in yare inta aniga taa hunka la maydhay iga dhig buushi markaa marada cad ayaa ugu fiican maxay ugu fiicnaatay kow waa nadaafadda waa marlabaadkee waa midabka oo midab indhaha u fiican ah waa ta saddexaadkae waxaa la sheegaa inay cadceedana ay reflection samaynayso oo ay celinayso kulka dhulkaa la joogayna dhul kula buu aad u kulul markaasaa waxay culimmadu sunneeyeen xafladaha iyo jimcayaasha iyo ciidaha iyo waxyaalahaas in loo xidho waxay isweydiiyeenuun midabadu say u kala horeeyaan midabka ugu fadliga badan waa abyadka cadaanka ka ku soo xigaana waa akhdarka cagaarka dooga ka saddexaadna waa asfarka boorobooraha ka boorobooraha ahee ama dambaridhe ama wax kala dhaho kaasaa kusoo xigaya waxay ka hadleen haddii caddaan iyo marada qaaliga ahee cusubi ay ku istaagto maalintuna maalin ciida tahay horta hadday jimco tahay caddaankaa la qaadanaya hadday laakiin ciid tahay madhabu shaaficiya wuxuu qabaa maalinta ciiddaa kolba kii qaalisan ee cusub ayaa fadli badan midaba ha noqdee waayo maalintan waa maalin loogu talagalay in quruxda la muujiyo shay aad hore u haysatay iyo shayga cusubna keebaa qurux badnaanaya kan cusubbaa qurux badnaanaya marka hadday kuu istaagto ciidna noqoto ka jadiidkaabaa la xidhanayaa walow midabkuba ha ka duwanaadee nebigu waa xidhan jiray dadkana waa faray qaala xadaana maxamed bashaarin qaala xadaana cabdiraxmaan mahdi qaala xadaana sufyaan an xabiib bn abi haabitin an maymuun ibn abi shabiib maymuun ibnu abi shabiib waa nin iqa ah oo lagu kalsoon yahay cidaaduhu fi ahli basra can samurata ibni jundubin qaala wuxuu uhi qaala rasul lla sal ly slam ilbisu xidha albayaada maryaha cadcad xidha fa inahaa maryahaasi atharu iyagaa nadaafad badan wa adyabu iyagaa wacan wa kafinuu ku kanfa fiiha marada cad mawtaakum maytidiinna mawtaakum waa biictibaari maa huwa kaa'in waa wax dhici doona weli may dhimanin kuwiina dhiman doona ayaa lagu kanfayaa qaala xadaana axmed manicin qaala xadaana yaxya ibnu zakariya ibn abi saa'ida qaala xadaana abi zakariya ibnu saa'ida can muscab ibni shayba can safiya binti shayba can caaisha radi allahu canha kharaja waa baxay rasuulu lahi sal l daata kadaatin subax buu baxay walxaal ayuu baxay calayhi uu xidhan yahay mirdun macwiis mird waa marada xagga hoose laga xidho oo min shacrin suuf ah oo aswado madow waa macawiis suuf ah. oo madowbu maalinta nebigu ku baxay alayh salaatu wasalaam nabiga calayh salaatu wasalaam madowga muu badsan jirin ma jeclayn laakiin maalintan caaisha inoo sugtay inuu nebigu subax baxay markay kule subax buu baxay maxay ku dareensiinaysaa inaanay ku badnayn hadduu maalin walba xidhanayay ma dhowr maalmood xidhanaya ma wewiga xidhanayay may tidhahdeen maalin buu baxay kadalika cimaamad madow maalin keliyuu nebigu xidhay waa maalintii fatxu maka dakhala nabiyu sal ly slam makkata wa calayhi cimaamatun sawda markaa madowga khaaliska ah badnayn laakiin haddana ma nahyin haddana ma nahyin وxadث الإmام kذلika qال xadثna أbu عيسى xadثna يوسف بن عيسى qال xadثna وكيع qال xadثna يونس بن أبي إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه مغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم labisa wuxuu xidhay jubbatan jubbad buu xidhay ruubiyatan ruum loo nisbeeyey nimanka caddaanka ah oo dayiqat kumayni labadeeda kumna ay cidhiidhi yihiin kumka waan soo baranay waa halka gacanta laga geliyo halkaa gacantu ay cidhiidhi tahay oo dirqi lagu saari karayo jubbada waxaa la yidhaahdaa mara kasta oo laba qab ah isku tolan oo dushana laga xidho waxaana inta badan loo sameeyaa in xafladaha iyo qaboobaha iyo wax loo xidho baashan imka ay yidhaahdaan bishtiga ay yidhaahdaan qolada khaliijiintu inaguna ay jubbadaban idhaahno weeye gacmay leeday dushaa laga xidhaa deetana marada caadigaah ayaa laga dul xidhaa tani maxay kaga duwan tahay waa ruumiya reer ruum baa loo nisbeeyey markaa mara gaala soo samaysay waa la xidhanayaa wax diidayaana ma jiro dayiqatalkumayna kumkeedaa dayiq ahaa muqir ibnu shucba waa ki wuxuu damcay inuu gacanta halkan ka soo saaro inuu gacanta aggan ka bixiyu damcay sidaa dib u riixo wuu riixi kari waaye deetana dib intuu jiiday ayuu gacantii hoosta ka soo saaray halkanuu ka soo saaray deetana waa maydhay waa maalintuu damcay ugu shushubo deetana nebigu waa diiday wuxuu yidhi iska daa fa innii adkhaltuhumaa aahiratayni deetna waa masaxay axaadiistii intaa ayaynu ku dhammaynay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu jeclaan jiray maryaha kuwooda adag ee qallafsan suuf waa xidhay kataanna wuu xidhay kataanku waxa weeye waa baalka inagu shiidkan idhaahno ee dabacsan waxaa kaluu xidhay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jubbadna waa xidhay qalansuwa waa xidhay qalansuwa waa maradan koofiyada leh ee isku wada xidhan inaga koodhar iyo qamiis iyo baan arkaa isku wada xidhan qalansuwa laydhaa laakiin nebigu surwaal wuu lahaa laakiin xidhashadiisa waa laisku khilaafay surwaal wuu lahaa tarikadiisa iyo hantidiisana waa loogu yimi laakiin bacdulculamaana waa sheegeen inuu xidhay qaarna may sheegin ma xidhanoo waa diideen surwaalna bandaloonka amoodin wuxuu u egyahay kan bakistaanta iyo kurdida iyo kan shushubka lehee cagaha u weyn ya kaasa surwaal la ydhahda kan bandaloon baa la ydhahda dhuubanoo intii dambe ayuu soo baxay laakiin saraawiil haddaad maqasho waa wixii laba logood kala geliyo inta badan laguhu waxay ahayn wax halafhalafo oo wax diidayaa ma jiraan waayo waxa loo xidhaa waa inuu cawradaas turo baabu maa jaa fii cayshi rasuuli llaahi sal allahu aleh wuxuu kaga hadlayaa maa jaa wixii ku yimi fii cayshi rasuulillaahi sal allahu aleh nolosha rasuulka laba baab baa inoo iman doonaa kani wuu kooban yahi laba xadiis midna iman doonaayo saddex baabbaaba ka dambeeya oo gebagabada kaasaynu ku faahfaahin doonnaa laakiin qaabkuu nebigu u noolaa wuxuu uga jeedaa cuntadii nebiga cunadiisii iyo wuxuu ku noolaa ayaa laga hadlayaa imaam axmed waxaa laga hayaa inuu yidhi cuntadu afar arimood markay noqoto ilaahay agtiisa darajay ku siyaadisaa cuntada haddaad xalaal ku keentay bisinkana u qabatay markaa dambaysana alxamdulilah la yidhaahdo gacmuuna ku bataan gacmuna ku bataanoo dadku gacanta wadageliyaan waxaan goonigoonida loo kala cunaya ee nafarnafarka loo kala ridanaya waa shuqul dambe barakaduna way yar tahay inay gacmuhu iskaga bataan baa fiican nebigu wuxuu odhan jiray acaamu linayni yakfi alaa wa acaamu alaai yakfi arbaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyhi noloshiisu waxay ahayd badankeedu nolol xadidan oo kooban isagaana doortay markii la doorgeliyey wuxuu doortay nolol xadidan oo kooban si aanu ajarkiisa adduunyada ugu dhammaysanin qaala alimaam abu ciisa xadaana qutaybat bnu saciid abu raja qaala xadaana xamaad ibnu zayd ibnu dirham can ayuub ibn abi tamiimat asikhtiyaani can maxamed ibnu siriin ataabici qaala wuxuu uhi waxaanu ahayn cinda abi hurayrata walxaal abi hurayra calayhi wuxuu xidhnaa hawbaani laba marood mumashaqaani lagu midabeeyey mumashaaan la midabeeyey midab casaana mumasha waxaa la ydhahdaa maryaha la midabeeyo innaga soo ma jiraan kuwa la ydhaa kariso waxaa sheegay la geliyo midabka oo midabeeyo mumashaq waa nooca midab baa loo sameeyey mumashaqaani midab baa loo sameeyey oo min kataanin kataanku waxa weeye waa mara dabicsan ee shiidkaoo kale ah waa shiid mara jilicsan ha inagu shiidka waxaynu barannay inay dumarku xidhaan laakiin iyaga xilligaa xariirtiina ragga looma ogolayn ninku markuu mare dabacsanoo jilicsanoo raaxa la doonayo marashiiduu xidhanaya min kataanin fatamakhada waa ku siinsaday fii axadihimaa midkoodbuu ku siinsadoo tuwaal buu ka dhigtayba faqaala wuxuu uhi bahin bahin cakuye cakuye ayuu yatamakhadu wuu ku siinsanayaa abuu hurayrata abu hureyra wuxuu ku siinsanayaa filkataani tuwaal baabuu ka dhiganaya kataankii laqad raaytuni uu yidhi waxaad aragtaa wa innii anigoo la akhiru dhacaya fii maa bayna mimbari rasulilah sal slam wa xushrati caaisha radi allahu ninkayga maanta bahashaa tuwaalka ka dhigtay maradaa qaaliga ahi waxaan diidi jiray oon dhici jiray maqshiyan calaya anoo diiday oo miirdoorsoomay fa yajiiu waa imanaya aljaa'i nin soconaya fa yadacu wuu saaraya rijlow luquntiisa calaa unuqii rijlow lugtiisa ayuu luquntayda yuraa wuxuu moodayaa annabiya junuunan inaan waalanay yaraa wuxuu haystaa annabiya inay gu sugan tahay junuunun waali junuunan wamaa biya junuunun wamaa huwa ila aljuuc nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu cayshkiisii doonayna ka warranno haddana sheekhu wuxuu inoo keenay abu hurayra oo nolol ku noolaa hadhowna isbadeshay oo nolol cajiiba galay xaggee iska soo gelayaan meel cajiiba iska soo gelayaan abu hurayra noloshaa khatarta ah ee uu la diidaya gaajadu waxay daliilu tahay inaan nebigu waxba haynin waayo waa raggu jeclaa ee ardaydiisaah ee uu gacanta ku hayay hadduu nebigu wax hayn lahaa hee abu hurayra ma diideen ma diideene guriguu tegi lahaa waa la siin lahaa waa kii ka sheekeeyey isagu maalin cumar buu weydiinayaa su'aal aayaddan ii macnee aayadda waan garanayaaye waxaan raadinayaa inuu idhaahayna mari horta qada tagne gaajo kuugu macnayn maayee markiin dhereenaan kuu macnayn doonayna mari wuu ila garan waayo wuu ii macneeyo ii dhaafo abubakar baan ku uhi aayaddan ii isna waa ii macneeyo ila garan waayo waa i dhaafe nebigu markuu halkaa ka soo baxayba waxba loo sheegi maaye abaahir buu yidhi ku uhi labayka yaa rasuul allah suu yidhi ilxaq ina mari gurigii baanu gallay deete wuxuu ihi maxaa haysaan dhiil caanaabaa laynoo keena suu waa orodoo ahlusufa u tagoo soo kaxee waan dhaqaaq kari waay buuri horta maxaan ahlusufa ku gaadhaa inaan laba goor sii kabado oo waxoogay shidaal ah ile ku baxaye ayuu u laakiin wuxuu amarka nabiga lama jebin karo waan dhaqaajiye waan u yeedhay waa rag badan markay ugu yeeyi waa markay ugu yeeyina waa afar boqol yaraadaan yaraadaan ahlusufuhu toddobaatan bay noqon jireen markay bataanna afar bay noqon jireen doontaa noqotee soogal baa laydhaa waraabi waan waraabiya way dhergaan baxa soogal waraabi intaaso dhan markuu shaqaynaya markii dambe uu yidhi abu hurayra hee anigii adigunbaa hadhnay sudi waa runtaa sudi cab waan dhammay dhandhan sidii ii lahaa meel aan maryan waayey buuri markii dambe waan ku uhi waladii bacaaka bilxaqi nabiyan ajidu laha maslakan deetan u cabbe hadduu waxayn lahaa abu hurayra ma diideen halka waxa lagala soo baxaya nolosha abu hurayra iyo nolosha nebigu inay isku dhowaayeen dee xadiikii kaleba kasii caansana inuu keeno markii nebigu gurigaba fadhigi kari waayey gaajo awgeed ee duhuru soo baxay noloshii abu hureyra aad ba u adkayd laakiin markii futuuxaadku dhaceen noloshu way isbedeshay dhaqaalaa soo baxay abu hureyra labis cajiibu xidhayey oo qurux badan oo markaa noocii ugu fiicnaaya waxay gaadhay inuu saa oo maradiisii uu ka dhigto maxay tuwaal ka dhigto marada tuwaalka ka dhiganaysaana waa mara aanad aad u jeclayn deet wuxuui bahin bahin alle waa erey la markuu qofku faraxsan yahay oo baga baga oo kale weeye ama bakhin ama cakuyi ama wax la mida waana tii carruurteennu malaa odhan jireen waa ciid oo calaa bakbakh ya waa nooci weeye bahin bahin laqad ra'aytunii wa inii la akhiru fi ma bayna minbar rasuuli lahi waxujrata caaisha maqshiyan calayhi gaajuu la diidaya fayajiiu ljaai ninbaa imanayo fayadacu rijlahu calaa cunuqi yuraa wuxuu moodaya anna biya junuuna maxaa luqunta cagta looga saaraya waxay culimmadu leeyihiin xilligaa waxa caanahay ninka waalan halkaasay luqunta ka saari jireen lugta ka saari jireen deetana wuu caafimaadi jireen markaa dee masuuxdin bay haydoo xidid baa la doonanaya waayo waan arkay dhakhaatiirta qaar xidid halkaa taabanaya deetana qofkuuu soo miiraabaya waan arkay majinbaayo dee waa la yar ciijinaya markaasaa la yar cadaadiyaabu waar meesha iskaga carar adigu almuhim culamada qaar baa ku macneeyey dadka iska sii jiiri jire maaha waxay cagta u saarayaan maqsuud inuu soo miiraabay doonayaan laakiin ma moodayaan inay gaajahayso qaala xadaana qutaybatu qaala xadaana jacfar bn sulaymaan addubaci can malik bni dinaarin qaala wuxuu uhi maa shabica ma dhargin rasuululahi sal l ly slam min khubsin qad weligii khubs walxoox ama roodhi kama dhergin walaa laxmin hilibna gaar kama dhigin ilaa calaa dafafin dafaf mooyaane qaala maalik ibnu diiraan wuxuu idhi sa'altu waxaan weydiiyey rajulan nin baan min ahli lbaadiya ree ah, ma dafafu dafafku waa maxay qaala wuxuu an yatanaawala wa inuu la cuno maca naasi dadka martidaa la ydhahda dafaf waa jamcu diifaan wuxuu inoo sheegayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi khubusuu ka dhergey iyo hilibuu ka dhergey ma jirin macnaheedu waxa weeye khubus gaara wuu ka dhergey hilib gaarana uu helay laakiin khubus iyo hilib uu isla helay oo uu saani uga dhergey maruu bayba jiraysaa waa markay marti la joogto waayo martida iyagaa la ilaalinaya waa loogu sheekaynaya saasuu leeda martida cunsii odeede waarde ha ka kicina war inaga le war waa sidee waa reerku waxba inogama baahna ayaad qudhaad u macnaheeda qaar baa waxay u fahmeen nabigu markuu casuumadaadka ku dhargayey xaasha gurigiisii baanu ku dhargayn oo in yar ka cunaya oo uu leeyay bixasab ibni aadama luqaymaatun yuqimna sulbahu maxaad u malayn meelo kalena dafafkan la sheegayaa waa diifaanta isaga u yimaada martida isaga u timaada ayuu ilaalinayey markaasunbuu la dhargaya adafaf nolosha nebigu waxay soo martay laba dhinac bilowgii hore ilaa iyo khaybar waxay ahayd nolol adag oo ay caaisha lahayd nebiga gurigiisa laba bilood biloodoo calaxaaliya dab lagama shidi jirina waxa lagu noolaa biyo timir wixii khaybar ka dambeeyeyna dhaqaalo fiican baa soo baxay guriga nebigu wuxuu dhigi jiraybaa sanad raashinkii ayuu dhigan jiray waxay leeyihin culimmadu ilaahay wuxuu isu raaciyey labadii cajiibka ahaayee culimmadu odhan jireen keebaa fadli badan culimadu waxay ka doodaan faqiir sabray iyo qani shaakira ani shaakiro mahadnaqay keeba fadli badan qoloba mid bay horraysiiyaan qanigaa fadli badanoo dee jihaadku ka